alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى khatami اlanbiyaaءi wاlmursaliin wعalى aalihi وaصxaabih wman ihtadaa bihadyihi watamasaka bisunatihi ilى ywm اljaza uma ama bacd allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidnaa cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxaan yaro baraarujin lahayn halkaa hore markaynu ka soo warramaynay bahasha la yidhaahdo saftajada asaftaja macnaha waxa ay ahayd xawaaladda ayaa aynu soo arkaynay cabdillaahi bnu zubayr ayaynu yidhi kaana yaqbidu nuquud min arajuli fii maka maka ayuu lacagta dadka kaga qaban jiray wayaktubu lahu khitaaban qoraalna wuu u samayn jiray ilaa akhiihi muscab fi lciraaq liyusalimahu bedelaha walaalkii muscabna oo ciraaq jooga ayuu odhan jiray ninkaa waxaan ka hayaa lacag intaa leeg ee fi marka carabka inaga dhacay muscab ibnu cumayr muscab ibnu zubayr wey cabdillaahi walaalyihiin waayo muscab ibnu cumayr waxa uu shahiiday dagaalkii uxud sida macruufka ah abi hurayrana waa kii taarikhdiisa ka warramayey intaa kadib baabkani waxa weeyaan baab addamaan waxa weeye damiinashadii inagu kafiilka iyo damiinka waxaa isku si un baa laga yaabaa inaynu naqaano eh, laakiin damaanaddu waa qofkii oo aad tidhaahdo aniga ayaa xoolahan bixinaya oo laygu leeyahay <coughs> xoolahaa hebel lagu lahaa anaa laygu leeyahay taasi waa mid kafiilkuna sidaynu xagga dambe ku arki doono waa hebel anaa keenaya markaa damaanada inagu damiinulmusalim baynu unaqaanaa damiinulmusalim waa damiin dhiibaya wixii marka damaanadu waa qofkii oo yidhaahda hebel wixii lagu lahaa anaa ka damiinaho hadduu bixin waayo bixinaya maaha macnuhu ee wixii lagu lahaa anaa la igu leeyahy oo kala wareegay taasaa damiir la ydhaha waaya xagga sharciga waa qofkii tabaruciisu ansaxayay oo xaq cid kale lagu lahaa isa saara xaqaasoo ku sugan ama ku sugmi doona qur-aankuu ku sugan yahay sunnuhuu ku sugan yahay ijmaacana wuu ku sugan yahay masalan qur-aanka waxaa daliilu ah damiinka aayadda labiyo toddobaatane suuratu yuusuf waxay leedahay waliman jaaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim waa kii nebi yuusuf xaggiisa ka dhawaaqayay ayaa wuxuu uhi wagalaas baanu laanahay cidda keenta awr muggiioo raashinuu leeyahay anaana u damiinahoo siinaya xagga sunnada nebiga xadiidka jaabir iyo abi hurayra ee soo socdaa muujinaya culimmadu waxa ay ku ijmaaceen calaa jawaasihi wa nufuudi alculamaa culimadu way isla waafaqeen inay jaa-is tahay inaad cid wax ka damiinato isla markaana way hirgelaysaa oo ma diidi karo qofkii yidhi anaa laygu leeyahay ereyada la isticmaalayo ana damiin kafiil xamiil zaciin ereyadaasaa la isticmaali karaa anaa laygu leeyahay aniga igu yimaada wixiisii aniga ayaa qaba anaa kala wareegay <clears throat> erayadaa wey wacan jaabirin radi allahu canhu qaala tuwafiya rajulu mina nin laga midabaa dhintay waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin asxaabta ka mid a ah ama ansaartaba faqasalnaahu waanu maydhnay waxanadnaahu xanuud baanu marinay xanuud waa bahal cado udgoon oo kafanta la raaciyo imikaba oo meydka lagu habeeyo uma qaala nebigu waxa uu yidhi acalayhi daynun gashi miyaa lagu lahaa gashi faqulnaa waxaanu nidhi diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahy waa lacagtii la isticmaalayay fansarafa dhankaasuu uga dhaqaajiyeyba intuu ku tukaday iska daayo xaggaasu uga baadhay fataxamalahumaa waxa ka xambaaro kala wareegay abu qataada fataxamalahumaa abu qataad waa laga yaabaa ereyadaa yar kala waxaysane waxanadnahaa cafan uma ataynaa bihi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nebigaanu u keennay qofkii kafan markii uu dhaadhinta ee aanu soo maydhneen soo kafanay uma ataynaa bihi ilaa rasul faqulnaa waxaanu tusalli calayhi maku tukanaysa fakhaaa khuban uu soo yaro tallaabsaday isagoo doonaya inuu ku tukado jinaasadda uma qaala acalayhi dayn war miyaa gashi lagu leeyi faqulnaa dinaaraani laba diinaar fansarafa wuu iskaga bayday maba ku tukaninba kolkii horena jinaasada inuu ku tukadaabuu u diyaar ahaa imikana wuu ka baydhay bal gashigii eeg fataxamalahumaa abu qataada abu qataada labadii xambaaray oo yidhi anaa la igu leeyi faataynaahu nebigii baanu u keennay faqaala waanu u nimid nebigii faqaala abu qataada abu qataada ayaa wuxuu yidhi addiinaaraani calay labadaa diinaar anaa la igu leeyahy kol haddii ninkan isaga ah ay u diidan tahay salaadii labadaa diinaar anaa laygu leeyahy faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi xaqa alghariima <clears throat> haddii labadaba sidaa loo waxeeyo macnaha waxa weeye xaqa xaqan wuu sugmay sugmaansho alghariima wa kunta alghariima waa sida uu sharxayo ay xaqa calayka alxaq wa kunta qariinan xaqii wuu kugu sugmay adna gashiilaad noqot waxaad noqotay daymaysane xaqa waa sugmay addayn wa kunta alqariin inaka ninka gashiga lagu leeyahayna oo adiga ama wax magdhabaya wax magdaynqabaha wax magdhabaya oo adiga la soco wa bari'a minhumaa almayitu qof ka dhintayna waa ka beri yay ku dhuubanin yay kula sahlanaanin maydku waa beri waxba lama weydiiye iminka tarikadii dadkii ka dambeeyey adigaa gashiilo ah ee gashi qabo ah qaala naxam alaa laygu leeyay bu waxay dhuumanaya maaha fasallaa calayhi nebigu wuu ku tukaday naxariistii nabadgeliyo kolkii saacad rawaahu axmed waabu daawud wanasaa-i wasaxaaxu ibnu xibaan walxaakim xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa gashi cid kale lagu leeyi inuu qof qaadi karo mustafaadaadka waynu arki doonaaye kan kale abi hurayre ayuu israacinaya wa can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kaana wuxuu ahaa yu'taa birajuli nin baa loo keenaya ama qof almutawafaa oo la oofsamay oo geeriyooday qof geeriyooday baa la hor keenaya o calayhi dayn gashina lagu leeyahy qof dhintay oo mayda oo geed dayn lagu leeyahy fayas'alu waxau waraysan jiray hal taraka lidayni dayntaa ama gashigaa miyuu uga tegey min qadaa wax lagu bixiyo wax lagu bixiyo xoola ah miyuu uga tegay gashiga ah fain xudita haddii loo sheego annahu taraka wafaaan inuu ka tegay wax lagu bixiyo sallaa calayh wuu ku tukanaya <clears throat> dee waaye ha laga bixiyo buu leeyahy ilaa wuxuu ogaya in wax laga bixiyo mar hadduu leeyahy wax lagu bixiyo wailaa haddii aanay jirin wax adduunaho uu ka tegey oo lagu bixiyo gashina lagu leeyi qaala wuxuu odhanaya salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxiibkii anigu ku tukan maaye idinku ku tukada falamaa fataxa allaahu calayhi kolkii ilaahay nebiga uu furay alfutuuxa xoolihii markii dhul badan iyo waddamo la qabsaday ee dhaqaalihii uu kordhay ayuu halkii hore nebigu ka soo dabcayo qaala wuxuu idhi ana awlaa aniga ayaa u xiga bilmu'miniina mu'miniinta waxaan ka xigaa min anfusihim nafahooda qofka anaa naftiisa ugaba naxariis badanba faman tuwafiya war qofka la oobsado dad yahoga geeriyooda wa calayhi daynun ee gashina lagu leeyahy fa calaya aniga waxaa dushayda ahaaday qadaa'uh inaan bixiyo anaa la igu leeyahay salaadana waan ku tukan idinna ku tukada reerkiisuna waxba kama bixinaya anaa bixinaya muttafaqun calayh waa qofkii cid ka bixiso weydan xoola lahayn wa fii riwaayati lilbukhaari faman maata qofka dhinta ee walam yatruk wafaaan waxuu daynta iskaga bixiye aan haysanin wey marka riwaayadan inta horey fasiraysaayo qof waloo dayn lagu leeyahoo dhinta nebigu kama bixinaya wuxuu ka bixinayaa ka ah wuxuu ku bixiye haysa walam yatruk wafaa intaas intaas wafaa macnaa gashigii wax laga bixiyo adduuna lama hayo marka kaas anigaa xilgiisa qaaday buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxyaabaha laga faa'iidayo <clears throat> oo dhowr iyo toban meelahaasa haddaynu yaro dul marno waxaa ka mida ah deynta arrinkeedu sida u weyn qofkii shahiidkaa ah wax walba waa laga dhaafaa ilaa daynta mooyaane waxaa labaadoo tilmaamaya uu tilmaamaya xadiidku qofku inta gashi lagu leeyay inaanay naftiisu gaadhaynin halkii ilaahay ugu talagale lagu casuumi lahaa nafsulmu'mini mucallaqatun bidayni xataa yuqdaa canh nafta mu'minka waa deldelantoo darajadeedii gaadhi mayso ilaa daynta laga bixiyo dayntiina habarta iyo islaamta ama xaaskii baa ka mida xoolaheedii daynta la sheegayaa tii ilaahay way noqonaysa tii aadamahana way noqonaysa ha u fikir inay tahay dayntii bani aadamkaoo qura ee nebigu wuxuu uhi fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa war daynta ilaahay baa ku habboonayana in la bixiyo daynta ilaahay waxaa ka mid a sake qofkan lagu lahaa xaj lagu lahaa xoolo uu ku nabaray kafaara gud lagu lahaa kuwa bani aadamka waxaa ka mid a ammaano uu hayey wax uu dhacay wuxuu caariyaystay waxyaabaha wey <clears throat> marka intaa laba dhaxlin waa in la bixiyaa dayntiisa aayaddu tilmaamayso xadiidku waxa uu daliil u yahay ama asalba damiinashada qofkii looga qaateena ee muctabara in dee uu wax damiinan karo waxa aynu xadiidka ka faa'idaysanayna ama axaadiidtan aada waxa u haboon qofka xigtada ama waalidka ah wixii dayn lagu lahaa in dhakso looga bixiyo oo aan lagu eegin kol hadduu dee xaniban yahayba haddii qofkii laga damiinto oo la idhaa anaa ka damiina naftiisii way deldelan tahay uun ilaa la bixiyo ee in la bixiyaa lagama maarmaana waaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukadana wuu yidho wuu fasaxay isagiina kuma tukanine maxay tahay taas waa nooc firdhin ah firdhin ama kadidin dadka uu ka didinayo daynta ay iska daldalanayaan ee la sahlan inuu culusiyo arrinkani ayuu u tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa xadiidku uu fasirayaa aayadda qur-aanka ilahay uhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi maxamed mu'miniinta isagaa ka xiga naftooda siduu uga xiga dee fasirba waa ninkii dhaxallaho dhaxal ka tegeyna dadkiisu ha dhaxlo kii aan dhaxal haysanin ee dhaxal ka tegin dayn lagu leeyahay iyo wax kashiya anaa ka bixinaya lama hayo wax caalamka soo maray oo madax ah oo kelmadaasi ka soo baxa qaarkoodna waxay idhaahdaan wixii aanu ka heli karna aan ka qaadanno wixii dhiban aha nagala baydha dheeftiisana annagaa leh qaarkoodna waabay ka aamusaan ka u sahlan waaya <clears throat> aataynuhu waa si aynu usoo sheegnay oo haddii qofkii masalan aanu haysanin cid wax ka bixisa dee xaaladaha qaarkood bay tihi banka islaamka iyo dowladda islaamku inay bixiso masalan marka qofkani waxuu dilo aanu lahayn gacal ka bixiya iyo casabo iyo tol ee bankaa bixinaya laba qolo hadday wax isku qabsadaan cid bixise la waayo Ah, ama labadiiba dhaar diidaan dhibaatana taaganta siduu nebiguba sameeyey in laga bixiyo wey nin asxaabiya yuhuudda dhexdeeda lagu dilay dabeedna qoladii reer ansaareed waxay yidhahdeen yahuuddaa naga dishay dee wuxuu ihi konton walla bilo mara magta ha lagu xukumee dee miyaanu la joognay bay yidhahdeen ilaahay baanu ka baqaynaayo ma annagaa ag joognayba <coughs> markii la dilayey maanu ag joogin waanu ka celinaya haddaanu ag joogn de haddaba yuhuud baa idiin dhaaranaysagu oo ma yuhuudi baa dhaar ka xabaya bay dhah yuhuudi dee ma dhaar buu ka xabaya walluhu ku xagfine haadaa maxaynu yeeli idinkii diidde iyagiina u diidde waxna waa doonaysa waanay soo ligan yihiinoo waa soo taagan yihin baanka muslimiintu ka bixiye makti waaya khitaabu damaan adugu masalooyinkaa uu la sii yaro xidhiidhaya waa waxyaabo damiinashada uu ku saabsan laakiin nuxurku waa inta baabu lkafaala kafiilashadii ba halkan la sheegaya kafiilashadu waa <clears throat> iyaduna waxa weeye waa qofkii oo isku waajibiya xil xilqaada hebel marka loo baahda inuu keenayo hebel marka loo baahda inuu keenayo masalan waxa uu leeyahy ana damiin bibadani wazaciim ninkaa anaa ka damiina marka loo baahdo anaa keenaya inagu damiin baynu u naqaanaa laakiin kafiil kafaalashaa la ydhaha kafaalashaduna tii carabta ee addoonsiga dadban ahayd ma aha taasi iyadu tu inkaaran bay ahayd tan la odhanayo qofkaasi intaasuu kamakil ka kafiil yahayoo dabeedna wuxuu ugu qoraya iqaamada oo uu iska shaqaya ama wuxooda ma lacag buu ka ururiyaa taa maaha waa qof waxba haysto laleeya adleed anaa keenaya kitaabki iyo sunadii iyo ijmaaci iyo qiyaaskaba way ku sugantay ta kitaabka waxaa ka mid ah aayadda lix iyo lixda suuratu yuusuf lan ursilahu macakum buuhi nebi yuusuf inankan idin raacin maayo buui xataa tu'tuuni mawhiqan min allah ilaa ballan bixisaan lata'tunanii bihi inaa isaga kafiil iga tihiin oo ii keenaysaan ilaa an yuxaata bikum in laydin koobo mooyaane oo aninan kan dhaarmaynin ku mari buui inaa kafiil iga tihiin oo keenaysaan oo aanu sidii kii hore noqonayn sidii nebi yuusuf inaanu la waayayn inankan banyaamiin la idhaao waaya alkafaala marka waa wixii jirka la xidhiidha qofkii bani aadamka ayood keenayso taa aynu inagu damiinka u naqaano ebel baa soo damiinta waayaa kafiila uu soo kafiishay wey waqad akraja abu daauud watirmidi min xadiidi ibni cabaas ana rajulan lazima qariiman nin baa ku dhegay ninuu gashi ku lahaa qariiman lahu xataa yaqdiyahu aw yaatiya bixamiil faqaala nabiyu ana axmed anaaba anaaba damiil ka abi ama anaaba dee kafiil ka noqon axmilna waxay sheegaysaa anaaba ka qaadi waaya ama alxuquuq lmutacaliqatu bilbadani falaa tasixu alkafaaratu fiiha liannahu laa yumkinu istifaauha aw adaauha ila min nafsi badanin aw wajada caleyh waaya وعn cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا كفاaلة في xd xadu kafaalo male rawah الbayhaqiyu بإsnaadi ضaciif xadiidkan oo ضaciifa isaguna waxa uu tilmaamaya macnaha uu sheegaya uu hagaagsan yahay in wixii xuduuda aan aanay iyagu lahayn damaanadaanay lahayn wixii xaq ilaahay alxadiiثu اladي macana shaamilu للأmrayn faاlkafaalaة la tasixu fi man calayhi xadn sawaء kana hada اlxad miman calayhi cuqubaة muqadara aw kana miman cuqubaة mطlqa raajica ilى nadar الsharc ilى nadar اlxaakim الsharci marka wixii maal ah ayuunbaa dee qofkan aad ukafiilanaysa laakin wixii xada maya ah, isaga macnaha de haddii qof lagu yeesho jirkiisa wax lagu yeesho ah, dee isagii baa loo baahan ya in la helo marka tan ma laha wixii siiba xuduudda wixii xuduud ilaahaya iyada kafaalo ma leh sidaanay dhaaru lahayn oo wixii xeer ciqaabeedka sinada iyo tuugada iyo cuqubooyinka noocaas haddii cadaymo kale loo waayo dhaar ma leh kafaalana ma leh alxadiidu wain kaana sanad daciif alisnaad ila ana macnahu صaxiix min xayثu hubuuti asli kafaala wa min xayثu inaha laa tasixu fi lxuduud intaa midhkaasoo qur uu soo qaaday laakiin asalkii waa baab jiro wey baabu shirka halkana waxa uu kaga warramaya shuraakadii shayga loo yaqaano in wax la wadaago oo dadku shurkad ay noqdaan sharika iyo shirka iyo sharaka saddexdaaba wuu noolaa luqada waa isku darsi waina kaiira min alkhulaaai layabqi bacduhum calaa bacd in badan oo shuraakada ka mida way khulaa xagga sharciga waa laba nooco shirkatu amlaak iyo shirkatu cuquud labadaasaa loo qaybiyaa labadaa qaybood weeye macnaa in wax la wada yeesho labiya wixii kasii badan ay maaragtay wax soo wada iibsadaan ama la wada siiyo ama ay wada dhaxlaan ta labaadna waa shirkat lcuquud oo iyadana tan aynu ka warrami doonno in fara badan ayay u badanta waxaan shuraakada la yidhaahdo in lagu dhaqmi karo la isticmaali karo lagu tasarufi karo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaac iyo qiyaaskaba way ku suganta qur-aanka waxa u daliila aayaddaa suuratu saad ku sugana ilahay uhi waina katiira min alkhulaaai layabqii bacduhum calaa bacd daawud iyada ilahay ka warramay in badan oo dadka shuraakada ahi way isku gardaroodaan aayadda afar iyo labaad suuratu saad in badanoo shuraakada ka midihi way iscawaraan way isdhacaan miyuu ku dhacay wey makanaa ku dhacay waa saaxibu nacja kii cabanayayka soo taaga yidhi aniguna lax quran lahaa sagaal iyo sagaashan laxaad buu ninkan kalena leeyi dabeedna taydii buu ku beeri boqol boqolku ha buuxsameen sagaal iyo sagaashankii siibuu buuxinaya ana midh keliya ayaa lahaa dabeedna daawud intii aanu kii kala dhagaysanin lagu sheegay inuu sagaal iyo sagaashan leeyo weeraryahay ayaabuu jawaabtii u dhiibay oo markaasuu yihi laqad almaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajih orya laxdaa uu kaa soo uu kaa doonay ee uu doonaya inuu kaa qaado waa ku gardaran yahay ee uu ku darsanayo sagaal iyo sagaashkiisa waina kaiira min alkhulaa in badan oo dadkaa shuraakada ah la bacduhum calaa bacd weligood saasa isu way iscawari jireen ninkula yimi buuri hadii buu kula soo barno intaanu kii kale jawaabtiisa dhegaysan shaw dee waxyaaba horaa u cudurdaarna nebige waxyaaba horaa ka soo oo qaar horeo shuraakadaasi dee weligeed wa iska yar xayraansanayde ayuu arkay oo ka cadhadii kula dhacay markii uu gartay in uu ku khaldamay dacwadiina waa kii dee sujuuda la dhacay xagga sunnaha axaadiidta soo socotaa muujin doonta guud ahaan in shuraakadu jirto culimada islaamku wa iska way isla waafaqeen qiyaaskuna wuu keenaya shuraakada waktigii hore fuqahadu waxay u qaybin jireen shan qaybood shirkatu canaan shirkat lmudaaraba shirkat lwujuuh shirkat labdaan shirkat lmufaawada ilahaasaad kutubaha qadiimkaa ku arkaysa <clears throat> shirkat lcanaan waa xoolo la isku darsado kaasha shantaa shuraako taasoo qurun shaaficiyadu ka oqosha ashawaafic fi lmucaamalaati dhawaahir baa la ydhaha shaaficiyadu marka la xagga mucaamalaadka waa aahiriya aada bay usoo adadkeeyaan xanaabilada iyo kuwa kale ka yar nefisa waay waa xoolo la isku dardarsado oo kaasha hoos sarisa sharikat mudaaraba waa xoog iyo xoolo la isku darsado kani xoogii buu keenayaa kana xoolihii xoog marka la leeyahay awood iyo aqoonba uu noqdaa kani wuxuu leeya anigu aqoontii maalka lagu soo saari lahayo faa'iidan haya iyo dhaqdhaqaaq iyo ka shaqaynti rogrogidii adiguna kaashkaaga keen waa saynu badanna waa mudaarabadii iyaba waa shuraaka shirkatlwujuuh kani wuxuu leeyahay anigu wejigaygaan wax ku soo adna ku qaad wejigaasaynu wax ku amaahanaynu isku weydweydaarin doonaa wixii faa'iide ka soo baxa ayaynu wada leenahay shirkatulabdaan iyaduna waynu arki doonaae wuxuu leeyahay war maanta aan xamaalno ama aan jihaad galno ama aan saan idhaahno aan ugaar tagno dee waynu qaraaf tegiye hadna waxaad soo hesho muruqaada iyo waxaan soo helo de waa waynu kalba waynu calafsan marna waynu soo wada heli marna midkeen baa soo heli sharikatlmufaawada tan horeunbay iyaduna ka yara ag dhowdahaye waa labada horeo la isku daray bay u yar maaragtay u eg tahay jidhka waxaan kusoo helay waxaan tijaaro kusoo helay waxaan amaah kusoo helay waxoo dhan culimadu way baneeyaan intaasoo dhan marka laga reebo qaarkood sida madhabtaas oo kale marka dee dawaabidii iyo masaalix lagu xaqiijinayo waktigan casrigaa shuraakadu siyaabaha loo shuraakoodo ayuu halkaa kasii yaro xusaya aqsaamay leedahay aqsaamu sharikaati almucaamala almucaashira tanqasimu sharikatu binisbati litakwiniha ilaa qismayn casriga shuraakadan la isticmaalo u badan wax ka yimi ummadaha kale oo markaa tasiir sharciya baahantay nidaamada had iyo jeer ka yimaada ummadaha kale iyo xeerarkooda iyo mucaamalaadkooda waxay u yaro baahan yihiin in shareecada la waafajiyo lagu eego ayay u baahan yihiin marka qaraarada la isu eego majmacu iyo fataawaha iyo waxaas dee inahaasuu kaga hadlaya ilaa lix maxaanku idhahdaa xaashiyood kolka haddii aynu dee sii wadno iyada laftigeedaaba cashar gaara laakiin waxaa ugu horeeya un sharikaat ashkhaas wa sharikaat amwaal labadaasaa marka hore ay u qaybiyaan shuraako awoodda la siinayo shaksiyaadka iyo shuraako awoodda la siinayo adduunka oo waa tan ay yidhaahdaan had iyo jeer shurkadda xagga awoodda la siinayo dadka saamilayda qof waliba cod buu leeyahay taladiina wuu leeyahay go-aankii buu leeyahay buu hadduu doono yeelanaya ictibaarta iyo tixgelinta dadkaa la siinaya waaya sharkada maalkuna waa tan la odhanaya cambany baa la samaynayaa saamiyaa laga qadarayaa waa mu'asiso sharci lahoo ga iyadu taagan oo qofkii ku jiraya iyo kii ka baxaya iyo dadku way isweydaaranayaan laakiin shirkadu shaksi bay leedahay taagan tan iminka aynu u badannahay malawi mid walba saddex qaybood buu kasii dhigay oo runtii dee laga yaabo in eray bixin badanina ku jirto dadkuna aanay aada u wada fahmin oo dee nidaamyo khaasa iska laaba qaraaru majmac lfiq bishani aswaaq almaaliya walisaam fi sharikaat sharikaadka noocan in laga qayb qaadan karo ayaa culimadu ay fatiyoodeen buu leeyahy inay wax iska bannaan tahay marka ribada laga ilaaliyo iyo khiyaamada iyo qishka marka laga ilaaliyo waxyaabaha uu kasii hadlaya kamida ah waxaa ka ah baycu sahmi aw rahmi qofku haddii uu sahmi ku leeya shirkadda inuu dee iibinna karo cid kalena ka rahmi karo labada way iska bannaayiin waar boqol kun baan ku leeya shirkadda ama toban kun hebelo adaan kugu wareejiye lacagtay ah, halkaasoo laga qaadanayo dee inay tahay wax rakiban oo meeshii yaalla oo qiimo leh waa wax qiimo leh marka waa la iibsan karaa rahanna waa loo bixin karaa markaad kaashkii iska bixiso ayaad shahaadadii qofkii aad ka rahamtay kasoo qaadanayso waa in la tixgeliyo kuweelahaasu markaa ka hadlaya waaya marka inta dambe waa fataawihii oo ay kusii faahfaahinna ku bixinayaan tilmaamayaana in qofkii adigu doonaa wuu kasii daalacan karaa basaamka aada uga warramaya can abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi xadiisulqudsigan isagoo ilaahay ka warinaya baabka shuraakadana ka warramaya waxau ihi qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau ihi ana haaliu shariikayn labada wax wada leh iyo kuwa wax wada leh anaa weheliya oo saddexeeyo berber taagan maa lam yakun haddii aanu khiyaamaynin axaduhumaa midkood saaxiba saaxiibkiisa kale ay wada shaqaysanayaan fain khaana hadduu khiyaameeyo kharajtu min baynihimaa dhexdooda waan ka baxaya dhexdooda anaa ka baxayaba iyagaa isku hadhaya shaydaanna dabcan wuu soo geli karaa xadiidkani waxa uu tilmaamaya <clears throat> in wax lagu shuraakoobo maalka inay dee iska banaan tahay oo wax banaanaysa maal iyo iyo jir iyo wejiba in maaragtay lagu shuraakoobi karo maa lam yamnac min dalika maanic sharci wax daliilka uu diiday haddaanu jirin qaybihii shuraakadu inay iska banaayihin waxa uu dhiiri gelinayaayoo kale daliilku in dadku wax isku darsadaan inay wax isku darsadaan u jiro wakti badan fikrad badan dhaqaalo badan tamar badan ayaa u marxaya halka maalan toban sharkadood haddaynu markaynu alaab soo iibsanayno toban ninaynu diri lahayn nin quraynu dirayno halka xafiiskan ay fadhiisan lahaayeen toban xafiis la samayn lahaa xafiis qura la samaynaya halkaynu toban isgaarsiinoo samayn lahayn hal isgaarsiin baynu samaynayna oo taawaradoodii iyo qalabkoodii iyo waxoodii oo dhanba way mid mid quraa ku wada filan marka waxaa laga yaaba waxaanoo isgaarsiina jireen in agabka mid waliba gaar ahaantiisa u isticmaalaa mid qura ku filanba ayaa tobanko haddii laysugu wada geeyo tobanku ay mid isugu tagaan way way ku filaanaysa Ah, marka mar walba waxaa marxaya wakti iyo tamar iyo dhaqaale waxaasaa marxaya waxaa kaloo xadiidka ka muuqanaya ururkan dadka muslimiintii adduunka soo saaridiisa ay ku midoobeen dee inay ka soo baxdo ilaahay u helinaya dee meel ilaahay ka agdhowya uu yihi aniga amacooda ah bilcawni wanasr maciyada ilaahayna waa maciyadii khaaska ahayde anigaa garab taagan wey ilaahay baa saacidaya dee waa ducaqabayaal kol aduu ilaahay garab taagan yahay marka shuraakadii faa'iidada ah ayaa ku jirta aan fardiga ku jirinba kol hadii layidhi ilaahay baa uhelinaya mar haddii shuruudda laga helo haddii laakiin khiyaamo soo gasho de waad garan badeecadii shaydaanka ayaa timid oo shaydaan baa soo dhex gelaya markaa khiyaama alkhiyaana khiyaanadu way khatar badanta marka hore dadku ay shuraakoobayaan ee gacmo maran la taagan yahay ayaa loo baahan yahay sharcigeedana in la xulo shirkadda shaksiyaadkeedana in la xulo aadna looga gaashaan gacmo maran baa lagu xeertaa bay odhan jireen soomaaliduna gacmo maran ayaa lagu xeertaa iyadoon wax kala jiidasha iyo wax la kala danaynaya jirin oo dadku faramaran yihiin markaasu miyir qabaaye aan xeerka qoran ayay markaa uga jeedaan laakiin iyadoo dhibaata jirta ama qadiyad laga hadlayo yaan sharcigaas ehm, la geli leanna in la ekaysiyaabaa markaa dadka qaar isu dayaya oo lagu qiyaaso arrinta marka haddii sharciga la ilaaliyo shareecada islaamka ka sakow tafaasiisha gaarka ah ee yaryara hoose lakalo xeerhoosadyada iyadoo lagu eegayo sharciga islaamka intoo la kala qorto shaksiyaad ammaanale loo qoro aqoon leh la tixgeliyo wixii way soconayaan dabcan dee ay jirto markaa iska warhayn iyo macluumaad kala qaadasho iyo eh, tixgelin dadka qalbigooda la dhowro la tixgeliyo waxaasay ku sii socon karaan inta badan dadku marka hore waa iska xigto waa iska saaxiib mushkilad badanimada waxbaa la isku darsadaa mar alla marka ama khasaara yimaado ama faa'iido ayay faydfaydashada iyo muranku markaasu bilaabmaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaa la idhaahdo fadliga uu leeyahy runta iyo naseexada iyo talada wanaagsan wa can isaa'ib almakhzuumi radia allahu canh annahu saxaabigaasi kaana wuxuu ahaa shariika الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed buu la shuraako ahaa qabla albicati intii aanu rasuulka noqon nebigu ee taajirka u ahaa fajaءa ywma alfatxi maalintii maka nebigu furay ayuu rasuulka u yimi asxaabigani faqaala nebigu waxa uu ku yidhi ninkan marxaban biakhii wa shariikii marxaban soo dhoweyn baa u sugnaatay waan soo dhowaynayaa biakhii walaalkay wa shariikii iyo ninkii aanu shuraakada ahaan jirin waayo waayo ayuu ku xusuustay nebigu ah, war waa ninkii aanu shuraakada ahaan jirin ee saaxiibkii qadiimka ah. maalintii muslimiintu ay maka furteen saxaabigani nebigu u yimi isaga oo markaa dee rasuulka u yimi oo soo islaamay markii uu arkay wuxuu ku leeyahy waa walaalkay waa saaxiibkay laa yumaari walaa yudaari intaasi riwaayadaasi sii raacinaysa manu ahayn mid ila murmi jiro muran badnaa mid markaa mudaaraad samayn jiray ama wax khiyaamayn jirayna maahayn muranna ma lahayn khiyaamana ma lahayn saaxiibka waktigii jaahiliyada nidaamkani wuu jiray islaamkuna wuu sugayoo kurtimada ayuunbuu ka gurao wuu suubiyey waxaad halkan ka faaidaysanaysa xusnu lmucaamalati wa nusxi yabqa asaruh wa sumcatu ayiba qofku hadduu dadka si wanaagsan ula dhaqmo wuu ku jid maraya waanu ku tamarinaya rikood wanaagsan u dhigayna weyihiin ninkan wuu ku xusuustay nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaamaladii wanaagsanaa ee maalmaha qaar markii uu khadiijo nebigu la tijaaraysan jiray mucaamaladii wanaagsanaa ninkan ku wada socon jireen buu xusuustay nebigu macrifatun qadiima khayru min anasr ayay yidhaahdaan carabtu dhaqankaa wanaagsan iyo aqoontaa fiicani ee hore abtirsiimaday ka fiicnaan karta waxaad ka faa'idaysanaysaa carabta dee dad badan oo akhlaaq wanaagsanaa baa jiray oo dhaqankooduna fiicnaa akhlaaqda nebiga wanaagsanna waad ka arkaysa iyo siduu qofka ugu ammaanaya akhlaaqda fiican waaya marka laa yudaari waa laa yadfac iska qofkii dee muu riixi jirinoo xaqiisa kama riixi jirina musaamaxo badan buu maaragtay adigu aqwaal dhowra ayuu markaas halkaa qaraarkaa uu sheegayo qaraaru hayati kibaar alculamaa bisha'ni akhdi shariiki ribxan muqaabila sharikatihi bismihi faqad qaraarkaas ahaa labadii kun iyo kun ehm, kunya dhowr iyo kii soo baxay culamadu isu tegeen wuxuu ka warramayaabuu ehm, tan lagu sheegayo shuraakada ee qofku dad badan uu kafiil ka noqonayo ama muqaawil uu soo dhoofinayo o odhanayo shuraakanna oo maaragtay xafiiskayga ana shuraakan kula ahay oo magaca iyo dee wadaninimada aan leeyahay iyo magaca shirkadayda iyaguna dee xo wax soo saarkii bay leeyihin taasi buu markaa ka warramayaa oo uu leeya ma banaanta mise ma banaana kolkaa ma banaanabay isugu biyo shubteen culimadu inkastoonay malaha qolada dee aad ba uga sii dhegaysaninba duwal alkhaliijku waa kafaalada noocaase ka jirta ama shuraakada noocaase ka jirta ee dadka ajaanibta ay ku sheegaan intoo la keeno laga shaqaysiinayo wixii ay soo saareenna badh la goosanayo ee laleeya magacaan anuu kugula shuraako ah iyo wadaninimada wadankiibaa le magaciina waa leeya adiguna waxaad leedahay wax soo saarki iyo xoog labadaasaynu dee isdhaabsanayna wax la ogol yahay maaha waaya marka sababaha uu tirinayo daraaddood ayaa ay mamnuuc ku noqonaysa maqsuudku waxa weeyaan qofkii xoogna muu keenin xoolana muu keenin labadaasaana la ogolaya inaad wax ku qaadato aqoontaada iyo awoodaada iyo adduunkaaga inaad mid un ku qaadato wy kani midna muu keeninba banaan saxara halkan unbu sii fadhiista dabeetana wuxuu ihi shaqeeya idinku waxa aad shaqaysaan baan aniguna badh leeyahay sababtaan u leeyahayna waxa weeye meesha wax ka soo baxayaan baan leeyahay haya meeshii dawlad baa ka jirto heshiis baa dadkan lala galo lacagta waxay ku qaadanayaan xoogoodii wax qaabilsan ayay ku qaatay oo sharkadaha bay u shaqeeyeen adiguna dee aniguna waxaan ku qaatay iyagaan isbaarada usii dhigto waan sii yar dhex fadhiyaa meesha intaasumay da isugu biyashba taa culimadu aad bay u deerifeeyeen ina tasmiyata sharika bismi shariiki lmuwaadin mid muwaadin oo yihi waan la shuraakoobe wahuwa laa yamliku minha shay-an fii xaqiiqati اlamr wax allow adduunu ku darsadayna ma jiro awooduu ku darsadayna ma jiro taas wa fii dalik min adarar wاlfasaad maa laa yakfaa cala almuta'amim waa dhibaato iyo mufsidnimo wey wacan cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala ishtaraytu ishtaraktu waxaan ku shuraakownay ana wa camaar wa sacdi saddexdayadaa asxaabi cabdillahi bn mascuud camaar ibnu yaasir sacd bnu abi waqaas saddexdayadaas waxaan ku shuraakownay fii ma nusiibu yowma badrin maalinta beder qaniimadda aanu heli doono ayaan ku shuraakownay buuri alxadiid dhamaystir rawaahu nasaa-i baa lagu sheegay qaarkood waa laga yaabaa inay e, si yar korkordhiyaan afarkaas wuxuu tilmaamayaa saddexdaa saxaabi maalintii beder dagaalka markay gelayeen baa waxay idhaahdeen waar wixii aynu soo helle qaniimadaan isula nimaadno haddaynu soo wada helo iyo haddii midkood soo helaba